بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آية اللباطن يولبا إلى آية الصدن إيشان سورة القصر نبي الله موسى عليه السلام وكي مصر منك قبدك آدي لي إساقوا عبسنا يننسوا الدقاء جاء رجل من أقصى المدينة yascaa ordaya qaala yaa muusaa ina almalaa ya'tamiruuna bika way kuu tashanayaan liyaqtuluuka inay ku dilaan fakhruj bax inii laka min annaasixiina baan ahay fakharaja minhaa wuu ka baxay khaaifan isagoo cabsanaya yataraqabu sugaya waxa dhici doona qaala wuxuu yihi rabbi rabbiga najinii iga nabadgeli min alqowmi qowmka aldaalimiina ee daalimiinta ahaa wuu dhaqaaqay marka walamaa tawajaha markuu u jahaysay tilqaaa madyana madyan jihadeeda qaala wuxuu yihi casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo sawaaa sabiili wadada toosan marka malag baa u yimid baa layidhi faras wada farasa muuna saarina wadadii buu ku riday wadadii xagga madyan u kacaysay nabiyulaahi muusena wuxuu madyan ugu kacay madyan waa ina ibraahim ina nabiyulaahi ibraahim weeye madyan isxaaqna waa ina ibraahim wadadiibaa alla ku rido alla wuu hanuuniyey isagoo allihiisa tala saartay wadadii ku dhacay walamaa tawajaha markuu u jihaystay muuse tilqaaa madyana madyan jihadeeda qaala wuxuu ihi casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo sawaaa sabiil wadada midta toosan uu socday marka walamaa warada markuu tegey wasala bay ka dhigan tahay maaa madyana madyan biyaheedii oo ceelkii tegey wajada wuxuu ka helay calayhi cala almaai biyaha dushooda ummatan ummad fara badan oo minanaasi dad ka mid a ah, yasquuna waraabsanaya xoolahooda wawajada wuxuu ka helay min duunihim sokodooda meel isaga xaggiisa soo xigta imraatayni laba dumar ah taduudaani adhiga celinaya oo aan dee waxay ka celinayaan dadkaa lama cidhiidyan karaan oo dadkaas lama cidhiidyan karaan waa la eryi qaala wuxuu yidhi nabiyulaahi muuse ma khadbukumaa xaaladiinu waa khadbiga umuurta cajiibkaa laisku su-aalaa maa khadbukuma xaaladiinu waa maxay qaalataa labadii gabdhood waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabsano xataa yusira ricaaw ilaa dadka xoololeydiihi ay fushadaan xoolahooda wa abuuna aabbahayana sheekhun sheekh weeye oday kabiirun oo weyn nabiyulaahi muuse markuu madyan tegey ummad fara badan oo waraabsanaysa oo ceelkii ka waraabsanaysa u tegey laba gabdhood baa halkaa ai ku celinaya wuu la yaabo wuxuu yidhi maxaa xaaladiina bal ka warramo waxay dhihiin ilaa xoololaydu ay xoolaha fushadaan ma waraabsano aabbahayana waa nin oday oo weyn bay yidhaahdeen waa nin odaya oo weyn bay yidhaahdeen oo dee waxaa weeye nooma waraabin karo marka markay way daba sugayaan ilan hadday hadda kusii daayaan waa laga celino waa laga garaacay xoolihii baa ka kala fakanaya walagumaa warada markuu tagay wasala gaadhay maaa madyana madyin biyaheedii wajada wuxuu ka helay calayhi calalmaai biyaha dushooda waa ceelkiie ummatan ummado minanaasi dad kamid a yasquuna waraabsanaya xoolahooda wawajada wuu helay min duunihim sokodooda meel isaga xaggiisa soo xigta imraatayni laba dumar ah taduudaani celinaya adhigii celinaya oo dadka aan ku dhex darsamaynin qaal wuxuu ihi maa khadbukumaa xaaladiinu waa maxay bal ii warama qaalataa labadii gabdhood waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabsano xataa yustira ricaau ilaa xoololaydu ay fushadaan xoolahooda waabuna abbahayana shaykhun oday weeye kabiirun oo weyn fasaqaa lahumaa wuu u waraabiyey uma tawallaa wuu jeedsaday ila dilli hooskii uu markii hore fadhiyey faqaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow innii aniga limaa anzalta ilaya waxaad ii soo dejisay oo min khayrin khayrahood ii qortay faqiirun waan u baahnoy nabilaahi muusa gabdhihii uu waraabay waxaa leeyahay ceelka markay dadku ka cabaan dhagax yar culus bay dul saaraan marka dhagaxa ugu yaraan toban nin baa ka qaadi karta dhagaxiibuu aayar intuu ka qaaday oo hal wadaana soo daray yuu gabdhihii u waraabiyey markaa waktigii loogu talagalay wakti aan aabbaho dhowray waqti ka horeeya yay tegi doonaan fasaaa wuu u waraabiyey lahumaa labadoodii uma tawallaa wuu jeedsaday ila dilli hooskii geedkuu ka yimid faqaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow inii anigu limaa anzalta waxaad ii soo dejisay ilaya min khayrin yacni wixii risqi aheed ii qortay een anigu leeyahay faqiirun waa u baahnay haddaan u baahnahay cabdullaahi bin mascuud wuxuu yidhi anu meeshii waan arkay geedkii waan arkay waa geed qudhaca buui cabdullahi bin mascuud baa weli ma qalalin buui geedkii ritigii baa googooso wuu liqi kari waayey buu yidhi geedkii caleentiisii cabdullahi bin mascuud baa sidaa laga sheegay fa jaa-adu way u timid ixdaahumaa middood tamshi iyadoo soconaysa cala sixyaai xishood iyadoo ku soconaysa si xishood ku jiro qaalad waxay tihi ina abii aabbahay yadcuuka wuu kuu yeedhi liyejziyaka inuu kaa abaalmariyo ajra maa shay ujradii saqayta lana aada noo waraabisay falamaa jaaahu markuu muuse ninkii u yimid sheekhii saalixii oo qasa uuga qisooday calayhi alqasasa qisadii qaala wuxuu yidhi laa takhafa baqi najawta waad ka nabad gashay min alqowmi qowmka aaalimiina adaalimiinta ahaa sheekhii saalixu madyan gabdhihii waktiguu filaya wakti ka horeeya yay u tageen gabadh buu usoo diray gabadha oo si xishooda u soconaysa waxaa laleeyahay wejigeedii maradii saa u saartay waxay tihi aabbahay baa ku yeedhi hadday dhihi lahayd kaalay wuu tuhmi lahaayo wuu cabsan lahaa wax kaluu moodi lahaa aabbahay baa kuu yeedhi o ajri ku siin bay tii wixii aada noo waraabisay wuu u tegey marka qisadii markuu u sheegay iyo wixii qabsaday habaqi buu ka timi mamlakadii fircoon meeshan ma taalo marka ninkaas saalixa ahe muuse u tegey qolada reer banu israiil magaciisa waxay u yaqaaneen sayruun bay u yaqaaneen reer banu israiil ninkaa saalixee muuse u tegey sayruun bay u yaqaaneen qolyana waxay yidhaahdeen marwaan baa la yidhaahdayo shucayb walaalkii baa dhalay oo marwaan baa la yidhaahda marka waxaa si kale haddii loo eego nabiyulaahi shucayb wamaa qawmu luudin minkum bibaciid buu ku yidhi ummadiisii markii la halaagayay reer luud way idinku dhow yihiin waktigoodii waaka wamaa qawmu luudin minkum la ogyahay nebi ibraahim oo inuu umadiisii la halaagay nebi ibraahim oo joogay inuu umadiisii la halaagay ibraahim iyo muusena waxaa udhexaysay afar boqol sano iyo ibraahim iyo muusena udhexaysay marka shucayb ma aha midda kale de shucayb yahay dacwadiibuu ku jiri lahaa dacwadii kama baxeen dacwadiibuu ku jiri lahaa marka reer benu israiil waxay ninkaa u yaqaaniin magaciisa sayruun qolyo kalena marwan baa la yidhaah bay yihiin aduu kulli xal shucayb ma ahayn nabi shucayb ma ahayn laakiin nin kaloo saalixa buu ahaa fa jaa-ad ixdaahuma midood baa u timid tamshi iyadoo soconays cala sixyaain xishood si xishood ku jiro qaalad waxay tidhi inna abii aabbahay yadcuuka wuu kuu yeedhi liyejziyaka inuu kaa abaalmariyo ajramaa shay ajrigiisa qaybta lana aada noo waraabisay falamaa jaaahu markuu u yimid waqasa caleyhi lqasasa qisadii uu qisooday qaala wuxuu ihi laa takaf habaqin najawta ka nabadgasha min alqowmi qowmka adaalimiin ee daalimiinta yaa abati aabe istajirhu kirayso ninkan kirayso ina khayra man ruuxka ugu khayr badan istajarta aad kiraysato alqawiyu ku xooga badan weeye alamiinu oo aamina labadaa gabdhood waxaa laleeyahay mid safuriya baa la yidhaha safuriya midna laya baa la yidhaah marka gabadha sida lihi waa gabadhii u timid ee loo soo diray marka waxay ku ogaatay inuu xoog badan yahay dhagixii dadka badani ay qaadi waayeen buu isagu qaaday inuu aamin yahayna waxay ku ogaatay xagga dambe iga soo mar oo wadada uun markaan hayo qururax ah saa ugu turo waddada igu tilmaan xagga dambe iga soo mar buu yidhi marka inuu aamin yahayna saasay ku ogaatay inuu xoog badan yahayna saasay ku ogaatay waxay tidhi aabba ninkan waa nin xoog badanoo wax inoo tariye ujre inoo siiyo inoo kire bay tidhi qaalad waxay tidhi ixdaahumaa labadii gabdhood midood yaa abate aabe istajirhu kirayso yani ciidan ka dhigo ina khayra man ruuxka ugu khayr badan aad kiraysato alqawiyu ku xooga badan weeye alamiinu oo aaminka wuu aqbalay sheekhii saalix ah wuu aqbalay qaala wuxuu yidhi sheekhii inii anigu uriiddu waxaan doonayaa anu ki xaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadaydan gabdhood midood haatayni ee kuwana calaa an tuajuranii inaad igu ujro siiso amaaniya xijajin sideed sano ood adhiga ii raacdo ma uuna sheegin adhigii fa in atmamta haddaad dhammaystirto casharan tobanna fa min cindika adiga le waay oo adiga xaggaaga haddaad toban iga dhigto wuxuu yihi waxaan rabaa labadan gabdhood middood inaan kuu guuriyo adiguna aada sideed sano aad ajiir ii ahaato ood ii kiraysanaato yaan rabaa haddaad toban ka dhigtana waa adiga xaggaaga laakiin kuu kalifi maayo buui marka meeshan ma uuna sheegin wixii uu ujro qaatay ma sheegin laakiin waa ai baa laleeyahay wuxuu ujro qaatay ma sheegin waase ai baa laleeyahay qaala wuxuu yihi sheekhii saalixa ahaa inii anigu uriidu waxaan dooni anunkii xaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadayda gabdhood midood haatayni ee kuwana alaa an taajuranii inaad igu ujro siiso amaaniya xijajin sideed sano fain atmamta haddaad dhammaystirto casharan tobanna fa min cindika adiga xaggaaga wey marka meeshan culimadu waxaa laga qaadan bay dhahin laba shay isbarbar taala labada shay mid baan kaa iibiyey intaa kaaga iibiyey waa asixi labada shay mid baan intaa kaaga iibiyey waa asixi waxaa kaloo laleeyahay yaradka baalka yaradka layidha meeshan gabdhahana waa kuu guurin sideed sanana ii shaqee buu yidhi toban ka dhigtana waa sax yaradkan uu soo geli baa marka yaradkeenna hadaan ka hadalno gabadha iyo wiilka oo wada joogo oo isogolo isku guri jooga wax alla wixii uu ninkaasu reerka siiyo inkastaba hala ekaadeen waa xalaal wax alla wuxuu siiyo waa xalaal laakiin gabadhi ninkii oon ishaynin oo la isu diidan yahay ninkaasi xooluhu bixiyo waa gabadhiisa meherkeedii wey gabadhu meher kumale ninka gabadha yarad laga bixiyo iyadoo laga haya ninkii oon la siinin ninkiioo ilaad xoola keenta mooye layidhi xooluhuu bixiyaay waa gabadha meherkeedii gabadha meher kumale yarad kuwaa sida wamaa uriidu dooni maayu yidhi saalixii reeg madyan an ashuqa inaan dhibo caleyka dushaada inaan ku dhibo ma rab ku dhibi maayo waad ila joogi uno umuur sahlan baad ii qabana inaan ku dhibo ma rabo satajidunii waad iga heli inshaa allahu alla hadduu doono min asaalixiina dadka fiican inaan ahay yaad iga heli buud inaan ku dhibo ma raba markaan kuleehay sideed sano ii shaqee haddaad toban ka dhigtana waa adiga xaggaaga ma raba inaan dhibaato ku geyste noloshaada inaad ila noolaato ood ila deganaato yaan rabaa insha allahu saalixna waana haywood wamaa uriidu ma rabo i ana shuqa inaan ku dhibo caleyka dushaada satajidunii waad iga heli insha allah alla hadduu doono min asaalixina kuwa fiican inaana qaala wuxuu yihi nabiyulaahi muusa daalika sidaa aad sheegtay beynii wa beynika waaniga adi dhexdooda heshiiskusa ahaado gabadhaana ii guuri sideedaa sanana waan kula joogi waa sidaa aad sheegtay wy qaala waani adi dhexdooda aymal ajalayni labada muddo midii qadaytu aan dhammaystirana falaa cudwaana dhibaata calay dusheeda ma saara haddaan sideed ka dhigo iyo haddaan toban ka dhigo wax dhibi ma haysto wax dhibaatahii kama jirto weyn wallaahu allana calaa ma naquulu waxaan aynu leenahay wakiilun isagaa mas-uulka aho allah ina eegaya marka waxaa la weydiiyey nin yahuuda yani saxaabi a weydiiyey labadii muddo miduu dhammaystiray buuli ma aqaane xabrulumma baan u tegi buu cabdullaahi binu cabaas yuu u tegey labada muddo miduu dhameeyey tii badnayd buu dhameeyey oo dhamaystiray toban ka ahayd oo dee ninka sharaftiisa nabiyullaahi muuse uma cunanto wax la soo hadal qaada inuuna dhamaystirin uma cunanto wey qaala wuxuu uhi muuse daalika kaa bayni wa beynika aniyo adi dhexdooda daalika bayni wa beynika aniyo dhexdooda wey ayamal ajalayni labada muddo midii qadaytu aan dhameeyana falaa cudwaana dhibaato calaya ma saarna wallahu allana calaa ma naquul waxaan aynu leenahay wakiilunkiim kama su-ula weye falamaa qadaa markuu dhameeyey muusa muuse alajala muddadii oo wasaara uu kaxay la socday biahlii xaaskiisii aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri buurta dhinaceeda naaran dab buu arkay qaala liahlihi reerkiisii wuxuu ku yidhi umkusuu meeshan ku nagaada inii anigu anasu waxaan arkaa naaran dab baan arkaay laali waxaan u dhawahay aatiikum inaan idinkala imaado minhaa dabka xaggiisa bikhabarin war un dadka dabka ag jooga wax warayna wadadiibay ka lumeen waana mugdi roobna wuu aw jadwatin dhuxulo min anaari daba lacalakum tasdaluuna si aad u diifsataan nabiyllaahi muusa calayhi salaatu wasalaam reerkiisa waxaa laleeyahay adhina watayo adahoda waa iska qise waxaa la yidhi adhiga waxaad ku leedahay wixii aan isaga adhiga la midab ahayn oo gooni midab ka ara yaad ku leedahay marka waxaa laleeyahay ushii ku dhuftay adhigiiyo sidaa ku dhuftay markaa ai aan adhiga lamid ahayn iyay daba dhaleen de fara badan adhigii wataa baa laleeyahay xaaskiisiina u wataayo gabadhii oo lamaan iyo adhigii wuu isla wataa aduu calaa kulli xaal reerkiibuu wataa meeshaasaa lagala hadlay marka falamaa qadaa markuu dhameeyey muusa muuse alajala muddadii oo wasaare uu la socday biahlihi xaaskiisii aanasa wuxuu arkay min jaanibi duuri buurta dhinaceeda naaran dab buu arkay qaala wuxuu ku yihi liahlihi reerkiisii wuxuu ku yidhi umkusuu halkan ku nagaada inii anigu anasu waxaan arkaa naaran dab baan arkaa lacallii waxaan u dhowahay atiikum inaan idinkala imaado minhaa naarta xaggeeda bikhabarin war oo dadka meelaha dee jooga aan soo warayso ay wadada inoo tilmaamaan ow jadwatin dhuxulo min annaari naara lacalakum tas'aluuna si aad u diirsataan falamaa ataahaa markuu naartii yimid nuudiya waa loo dhawaaqay min shaadiil waadi toga xeebtiisa dhinacii alaymani ee midigtiisa ahaa isaga muuse midigtiisa ahaa fi bucati bucadii dhexdeedii baa looga dhawaa almubaarakati barakaysnayd ee nabiyulaahi muuse lagu shuumayey min ashajarati geedii baa looga dhawaaqay oo maxaa la yidhi ay yaa muusa ey weye antaas waa ey yaa muusa muusow inii anigu ana anigu allah baanahay ahay rabulcaalamiina caalamiinta rabbigeed ahaa waan alqi tuur casaaka ushaada tuur an alqa casaaka ushaada tuur wuu tuuray marka falamaa ra'aa markuu arkay tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqaysa kaanahaa sidii iyadoo jaanun mas yar ah sida kale waa mas weyne sida maska yar u dhaqdhaqaaqaysa walaa wuu jeedsaday mudbiran isagoo daba jeediyey iyadoo dhaqdhaqaaqaysa markuu arkay walaa wuu jeedsaday mudbiran isagoo daba jeedsaday walam yucaqib ma soo noqonin qiila waxaa lagu yidhi yaa muusa muusow aqbil soo noqo oo soo qaabil walaa takafa baqin inaka adigu min alaaminiina kuwa aaminiinta meeshii buu nabiyulaahi muuse tegey dabku ka baxayey meeshii waa geed huraya oo haddana qoyan dabna ka dhex baxayo marka waxaa laga hadlay dhinaca isaga midigtiisa ah buurta iyo togu halka iska qabtaan oo isaga dhinaca midigtiisa ah yuu geedku ku yaala buqca mubaaraka wey waa buqcadii nabiyulaahi muuse loogu waxyooday waxyiga loogu bilaabay marka wuxuu yidhi inii ana allaahu rablcaalamiin qolyaha muctaziladii waxay yidhaahdeen alla ma hadli kara yidhaahdeen hadalkiisu sawdi xuruf midna male bay yidhaahdeen marka nabi muuse uu la hadlay ka waran baa la yidhiyo geedku hadal ku dhex abuuray bay geedku hadal ku dhex abuuray marka ma geedkaa dhihi ana allahu rablcaalamiin ma geedkaa sidaa dhihi maya allah subxaanau watacaala wax la misaalaho u egi ma jiro hadalkiisu waa sidaa uu hadlay wax daatadiisa iyo afcaashiisa iyo sifadiisa wax makhluuqa oo u egoo la egina ma jiro sidanaynu ku daynanaa saasaan dhahayna ushatuur baa layidhi ushatuur waxaa ka horeeyey wamaa tilka biyamiinika ya muuse horta inay ul tahay baa lagu baraarujiyey wamaa tilka biyamiinika ya muuse waxaad gacanta ku haysa waa maxay hiya casaaya waa ushaydi atawakaw waan ku tukubaa waahushu biha calaa qanami aigan waan uga abqalu saabuuni markii lagu baraarujiyey inay tahay yaa tuur layidhi ushimas bayba noqotay wuu cararay baa laleeyahay wuu cararay markaasaa laydhi qaad dusha ha cararin markaa waxaa la gacantuu ku duubtay markaasuu afkeedii iyuu qabtay ulbayba noqotayba falamaa ataaha nuudiya waxaa looga dhawaaqay min shaadiil waadii togii xeebtiisa alaymani ee midigta ah fi bucati buqacdii almubaarakati barakaysaneed oo min ashajarati geedii xaggeedii ah oo maxaa la yidhi yaa muusa e yaa muusa muusow inii anigu ana anigu allah baana rabalcaalamiin waana alqituur baa lagu yidhi casaaka ushaada falamaa raaha markuu arkay tahtaju iyadoo dhaqdhaqaaqaysa ushii buu gacanta ku watay kaanahaa sidii iyadoo jaanun masa ah, walaa wuu jeedsaday mudbirin isagoo jeediyey caguu wax ka day walam yucaqib soo jeedsanin qiila lahu waxaa lagu yidhi yaa muuse muuso aqbil soo qaabiloo soo noqo walaa takhaf hana baqin inaka adigu min alaaminiina kuwa aaminiintaad ka mid tahay uslug geli gacantaada fii jeybika jeebkaaga geli takhruj way soo bixi baydaa iyadoo cad bikayri suu-in xumaan qeydkeeduo baras ahayn wadmum udun ilayka xaggaaga janaaxaka garabkaaga min araabi cabsi darteed markay cabsi ku gasho gacantu un meeshaa geli oo qalbiga ku qabo fadaalika labadaasi burhaanaani laba xujo weeye oo min rabbika rabbigaa ka ahaaday ilaa fircoona fircoon xaggiisana ula kac yowalayhi jamaacadiisii inahum iyow kaanuu waxay ahaayeen qowma qom faasiqiin oo faasiqiina xujada kale ee nabiyulaahi muuse loo sheegay waxay ahayd gacanta sidaa jeebka jeebku waa jeebu dircihi sidaa meeshaa ugeli baa lagu yidhi jeebka markuu geliyey uu soo bixiyey iyadoo cad oo iftiimayso wacwacleynbusoo barasna ma aha wadnum ilayka janaaxakadu waxaa weeye waa masale kale oo mar alla markaad baqdo gacanta meeshaa saar baa lagu yidhi markasood baqdo gacanta meeshaa saar markii ilaah qudradiisa markuu gacanta meeshaa saaro baqdintu way ka bii baa lay inaga salaadeennan waxay culimo badani leeyihiin marka gacanta halkaasaa la saaraya waswaaska yaan kugu soo dhacin waswaaska kaa yaraan taa gacanta halkaa saarto ood laabta saarto halkaasaa la saara dadka qaarkiis shaaficiyadu halkaasay saaraan waa halkaa meesha xadiidku sheegay markaad qalbiga sidaa u duldhigto waswaasku kaa yaraan baa layihi waswaasku aada kuugu iman mahayaa wadmum udun ilayka xaggaaga janaaxaka garabkaaga min adahabi cabsi darteed markay cabsi ku qabsataba fadalika labadaasi burhaanaani laba xujo weeyo mid rabbika ka ahaatay oo ilaa fircoona fircoon xaggiisa loo diray yowmalahi jamaacadiisii inahum iyagu fircoon kaanuu waxay ahaayeen qowman qom faasiqiina fircoon iyo jamaacadiisa nabiyulaahi muusa ma amar diidin laakiin cudurdaar buu meesha soo dhigay amarka ma diidin cudurdaar buu meesha soo dhigay qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow inii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum xaggooda nafsan naf baan ka dilay fa akhaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluunii inay idilaan waakii walaalkay haaruunihina huwa isagu afsaxu minii waa iga fasaaxo badan yahay lisaanan xagga luqada ee fa arsilhu dir maci macayga dir ridan xoog xaalu ii yahay yusadiqunii i rumeeya oo ii markhaati fura oo hadalkana sharxa yusadiqunii waa laba macno oo i rumeeyo hadalkayga anigu waa laiga fasaaxo badan yahay hadalkayga sharxa nabiyulaahi muuse berigii fircoon inuu dilo dam maalin buu fircoon garh ka qabtay baa layidhi markaasay ilmo caruure maxaad dili dahab iyo dhimbil dabay isu barbadhigtay ilaahay wuxuu ku leexiyey dhimbishii dabka ahayd carabkuu saaray waxoogay laknadaasuu lahaa waa kii meeshaa lahaa waxlul cuqdata bilisaani waa kii lahaa marka walaalkay baa iga fasaxa roon inii anigu akhaafu waxaan ka baqi keligay haddaan noqdo an yukadibuunii inay beeniyaan nabiyulaahi muuse cudurdaarkiibuu meesha soo dhigay allahayow naf baan ka dilo dakanaan ka qabaa walaalkay haaruun baa iga hadli ogo iga fasaaxo badane ila dir ha i raace ha i xoojiyo hadalkayga dadka ha u sharxa ay garan waayaan ila waxaan ka baqi keligii haddaana inay beeniyaan oo waxba iga fahmi waayaan qaala wuxuu nabiyulaahi muuse rabbi rabbigayo inaa inugu qataltu minhum waxaan ka dilay nafsan baan ka dilay fakaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluunii inay idilaan waa kii walaalkii haaruunihina huwa haaruun afsaxu minii wuu ka fasaaxabada lisaanan xagga luqada ee fa arsilu aniga macayga diro iraaci ridan xaalu uu kaaliyo yahay yusadiqunii irumeeya oo wax iga sharxa iina markhaati kaca ah, inii anigu akhaafu waxaan ka baqi an yukadibuunii inay ibeenayaan qaala alla wuxuu yihi sanashuddu waan xoojinaynaa cadudaka cududaada biakhiika walaalkaa cudud waxaa loo leeyahy xoogaaga wey meesha gacanta u xoog badani waa cududa marka cududaadaan xoojinaynaa xooggaagaan xoojinaynaa wey qaala alla wuxuu yihi sanashuddu waanu xoojin cadudaka xooggaaga biakhiika walaalkaa baanu ku xoojin wanajcalu lakuma waxaanu idin yeeli suldaanan xujaanu idin yeeli mucjizad la yaab leh falaa yasiluuna ilaykuma idinsoo gaadhi maayaan wax dhibaato ah idinsoo gaadhi maayaan allah wuxuu ku yidhi nabiyulaahi muuse qad ujiiba dacwatukuma waa kii la yidhi xooggaagii waxaan kugu xoojinaynaa walaalkaa wax dhibaho idinsoo gaarteen male xujaad wadataan ayna ka hadli kareen sanashuddu cadudaka daadaan xoojinaynaa biakhiika walaalkaa wanajcalu lakuma waxaan idin yahay suldaanan xujo cad oo aan leexleex lahayn falaa yasiluuna soo gaari maayaan ilaykuma xaggiina waxumaana soo gaadhsiin mahayaan biaayaatina bisababi aayaatina aayadahay sababtooda antumaa idinkii waman itabacakumaa dadka idin raacaaba alhaalibuuna meesha waqaf baa jiro oo kutubta qaarkeed waqafka ilaykumaada saddex dhibcood bay ku dhigeen biaayaatidaanaana saddex dhibcood baa lagu dhigay labadaa saddex dhibcood lagu dhigo markii mid la waqfo midka kale la marka haddaynu waqafkaa eegno biayaatinaadu xagga dambay raacsan tahay xagga dambay raacsan tahay wy biaayaatinaa bisababi aayaatinaa aayadaha iyaga sababtooda antumaa idinkii waman itabacakumaa cidda idin raacda yaa alhaalibuuna haaliba aayadahan aad ku xoog badan tihiin ood cid walba kaga garhelaysaan wey alla subxana wataala